صلى الله وسلم على رسول الأمين وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أما بعد waxaan ku jirnaa kitaabu الزakاة baabkii labaad dhinacna ugu horeeya amwaasha ay zakadu ka waajibto in si faahfaahsan hoos looga hadlo marka mualifku wuxuu yihi baabu sadaqati lmawaashi baabkani wuxuu ku saabsan yahay zakada ku waajibta xoolaha nool waxyaabaha nafleyda ah ee maalka iyo xoolaha la dhaqda ah qayb bay zakadu ku waajibtaa qaabna waa uga waajibtaa intaa waya baabkan waxaa looga hadlayo mawaashi waa lafdi jamca oo maashiya ah, ta lugaysa weeye min masha yamshi de xoolihii waa labo nool iyo mood weeye xoolaha nooli oo xoolo socda oo lugeeya xoolaha kalena waa wax meeshii la dhiga loogu yimaado in laga qaado maahane isagoo aan ka dhaqaaqin laa tajibu sadaqa zako ma waajibto ilaa fi libili waalbaqari waalganami geela lo-da iyo ariga maahane zaka kuma waajibto nafleyd iyo xoolaha kalee nool ee dadku xooliya hanti ay ka dhigtaan ama ha noqdo kuwa xilligii nabigaba jiri jiray sala allahu alayh alih wasalam sida digaag iyo waxaa lamidka ah ile xilligii nabigana waa jireen ama ha noqdaan waxyaabo kale oo xayawaanka duurjoogta loo yaqaano asalkiisu haddii dadkii iyo dhaqankii la baro kaydooliba dooniba ha noqoteen keliya waxay sako ku waajibtaa saddexdan ancaamta ama nicmooleyda la yihaahdo in badanna aadamaha ilaahay ku galladaystay saddex mid mid waliba dhadigiisu iyo laboodkiisu waa isku mid lo iyo geel iyo ari kooda dhadiga iyo kooda laboodka waa isku mid labada noocee mid waliba uu ka kooban yahayna isku mid weeye arigu waa waa ide iyo riyo ama ari cad labadaba zakadu waa ka waajibtaa lo-dana labadeeda qaybood labadaba way ka waajibtaa midi waynu dhaqanaayo waxyaabaha lo-da caadiga ee locadaydaan dhaqano wey midna waa la ogasidan hadda duurka gashaye culimada qaarkood ay ku fasiraan lafdiga lo-da marka laga hadlahayo jaamuuska la yidhaahdo ama lo-dan kale un dadku ay dhaqdaan ee caanaha badan ha noqoto geelu labadiisa qaybood labadaba isagana zakadu waa ku waajibtaa labadaa qaybood tafsiirkooda aan radig iyo laboodka ahayn laba qaabba waa loo fasiraa in la yidhahda geelu waa laba qayboodoo hal leh iyo laba kurus aa la kala yidhaahdaa iyo in la yidhahdo waa laba qayboodoo geel waaweyn iyo geel yaryaro aada u yaryaro aan wax badanba qaarkii looda ka dheerayn midku dooniba ha noqdee kol hadduu geel yahay ama lo yahay ama ari yahay zaka waa ku waajibtaa famataa malaka goortuu qofku milkiyo minhaa mawaashidan xoolahan saddexdaa ah, nisaaban qadarkii zakadoo dhammaystiran xawlan kaamilan sanad dhammaystiran oo juustaa uu milkiyo wa isaamati kulli اxawli waa maca isaamati kulli اxawl sanadkoo dhanna ay iyadu daaqsinta aadaysay aan guri lagu quudinin lazimathu zakaatu zakaa ku waajibaysa waxa uu yihi halkan xoolaha nool qofkii milkiya goormay zaka ku waajibtaa halkan wuxuu sheegay saddex shardi baa la doonayaa oo xoolaha u noqonaya laba waynu soo marnay midna waa inugu cusub yahay laba maalka kaley la wadaagaano waa inay nisaab gaaraan lodu waa inay nisaabkeedii gaarto qadarkay ku sakagelaysay geeluna sidoo kale ariguna sidoo kaleeto shardiga labaad waynu soo marnayo waa in sanad ka soo wareego markay qadarka zakagalka iyo nisaabka gaartay kadib waa in sanad ka soo wareegaa labadaa shardi horena xalay waa usoo marnay shardiga saddexaad ee xoolahan naflaydihi iyo xoolahan saddexdii ay amwaasha kale ee zakada la dheer yihiin waa inay xoolo banaan iyo duur soo daaqa yihiin xoolo guri lagu calfiyey ama xero ku jiro cawska iyo daaqa inta loo soo gura loo daadinayo zaka kuma waajibto waxayna ku caddahay nabigeena calayh salaatu wasalaam zakada waxaa u faahfaahsan oo laga wariyey waraaqdii abubakar uu qoray radi allahu canhu wa ardaah xilligii khilaafadiisa anas ibni malik buu meel u dirayey warqad buu u qoray uu leeyahay waatan sadaqadii waajibka xoolaha iyo xoolahoo dhan ku ahayd ee nabigu uuna faray ee looga tegay sala allahu alayh alih wasalam wuxuu yihi qofkii muslima waxaa waajib ku ah sida ay tahay inuu u bixiyo wax ka badan qofkii la weydiiyana xaq looguma laha waxaa kamid ahaa xoolaha nool fii saaimatihaa midda foofta ee soo daaqda iyadu midda banaanka u foofta ee iyadu daaqsinta aada middaasaa arigu weliba ka hadlayay geeliya la-duna min baabi qiyaasi calayhi laga qiyaastay weeye maadaama ariba haddii fooftaan loo shardiyey loo iyo geelna kaba daranba iyagaaba ka xoog badan oo ka socod badan saas darteed isaamati kulli lxawli sanadkoo dhan xoola iyagu soo daaqaya waa inay yihiin halkaa waxaa ka baxay xoolihii la calfinayey sanadka dhan ama qayb kamida kuwa saka laguma laha laazimatu zakaatu qofkii saddexdaa shardi la helo nisaabkii ay gaaraan sanadna ka soo wareego sanadka dhanna ay daaqdo iyadu duulka iyo banaanka ay caws iyo daaqsin u doona tahay zakaa laga doonaya hal xaalad baa laga soo reebi xoolaha iyagu daaqaya ee beerta iyo banaanka iska daaqaya oo waxaa jira haddana nisaab gaaray oo sanad ka soo wareegay oo aan sake lagu lahayn ilaa an takuuna inay tahay maashiyatuhu xoolihiisaasi caamilatan mid shaqaysa xolo lagu shaqaystaba inay yihiin mila an takuuna tusaale ahaan inay tahay oo kala weeye mucaddatan mid loo diyaariyey lilxaraasati beer qodan beer waxaan uu haystaay waa lo waa dibi waxa uu haysto beeraha lagu fashaa soddonkii nisaabka ahaa hadday gaarto xaataa oy beeraha iyo banaanka iska daaqdo laakiin ay u joogto beerta in lagu faro aw ilxamli ama in lagu gaadiid laga dhigto oo la rarto reeraha loogu safraa awrtan wax kalaba looma haysto ama reerkaaba ku guuraba awr badan buu haystaayo maxaa dhici karta inuu kireeyaba reerahaasaa ku guura ama waa nin ganacsade safartuu ku safraayo waa kusoo adeegta xagguu ku aadaa ama biyuu reeraha loogu dhaamiyaa aw linadxi ama awr beer lagu waraabiyo weeye awr biyaha soo dhaamisa oo beerta waraabisa weeye tusaale saddexdan waa saddex nooc iyo saddex camal oo badanaa lo-da iyo geela loo isticmaali jiray lo beertaa lagu qodaa nabigana alaysa sla slaam wuxuu ka sheekeeyey ummadihii laga horeeyey nin kamidaho intuu neef lo araray ama dusha ka fuulay uu neefkii loodaa la hadlo wuxuu yihi aniga tan la iguma talagelin inamaa khuliqtu lilxarf beerta in laygu fashaa la ii abuuray waan aragno dibida inta loo suro qoorta waa tan beeraha carragadiye waagu hore booska cagafkay ku jireen hadda beerta cagafka lagu faraay waagu hore dibidaa lagu fari jiray ilaa iyo haddana dadku waa isticmaalaan in wax la qaado ama beerta la waraabiyana awrtaa loo isticmaali jiray waxaa dhici karta awrta ninka midna intaa inaynan ahayne inay sinsinta u shiidaan bay ugu xirxiran yihiin beero waaweyn oo sinsinuu leeyahay awr shan gaadhe geelu shan buu ku zaka galaaye baa meeshan banaanka u daaqda mar alaale markuu u baahdana waxay ugu joogaanba intuu soo qabqabto inuu sinsinta ku shiido ama qaybi markay meesha lagu shiidaya ku jiraan indhaha ka duuban yihiin ay wareejinayaan wax qayb baad nasanaysa oo banaanka daaqaysa uu isku bedelaa wax dhici kara wey xoolahani xoolo dhaqasho kala loo haystaa ma ahe waa xoola in lagu xamaasho oo lagu shaqaystaa loo haystaa dushoodaa laga faa'iidaa ee xoolo dhaqan iyo taran loo haysta ma aha xoolo ganacsi loo haysta iyaga la iibinayana ma aha falaa zakaata fiiha zaka laguma laha masaladaa waxaa loo daliishaday xadiid nabigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay laysa cala lmuslimi fii farafi cabdihi walaa farasihi sadaqa qofka muslimkaa ah, faraska uu ku shaqaysta ama uu ku safree uu fuulo iyo addoonka u shaqaalaha u ah labaduba waa maal laakiin zaka lagama rabo wixii sidaa loogu shaqaysanayo dhan zaka lagama rabo waxay soo gelayaan marka macno ka caamsan waxan waa acyaan maal ah iyaga lama sii iibiyo wasiga koobaad ay leeyihiin marka labaad iyaga lafahooda waa la maashadaa xooggoodiiyo muruqoodaa la maashadaa ama adoon weeye ama faras weeye ama awl weeye ama dibi weeye ama haddii arigii laftiisa la helo isagoo saa looga faa'iidaysanayo culimadu markii dambe waxay u bixiyeen wax alaale horta wixii sidaa la wadaago dhan bay amwaasha raaciyeen waxay u bixiyeen oo u yaqaanaan erey kutubtaan in badan ku arkayso oo lagu leeyahay almustaqalaat tijaariya waxyaabaha laga faa'iidaystee la maashado ma waxaa la maashanayana qaab ganacsi waa guri aa beec ka ahayd oo aan deegaan ku abaalamida ah. markii maalkaaga la xisaabayo gurigaaga deegaankaa ma la xisaabi maya la xisaabi maayo isaga saka kuma waajibta waxaa lamida ah gaarigaaga fara laysa calun fii cabdii walaa farasii soloma dhihin booskii faraska gaari baa galay mid aad adigu isticmaasho ma la xisaabayaa zakada maalkaaga ma lagu darayaa maya zaka lagama rabo awrkii dirigii beerta qodayey iyo awrkii dhaaminayee lagu guurayey kama duwana waxaa sidoo kale soo geli gaarigii lagu shaqaysanayay ama taxi ha noqdo ama tareella ha noqdo ama iska roga iyo booyada ha noqdo gaariga isaga aan la dheecinin laakiin midho laga tabcee lagu shaqaysaay waa un dirigii beerta qodayey waxba kama duwana isaga zaka laguma laha dibigan beerta uu qoday hadday wax soo saarto oy zako gaara wixii soo baxay waa laga rabaa awrkan beeraha lagu waraabinayo hadday beertii baxdo ama ujradii laga helayo intay ururta zako gaarto waa laga rabaa taksigan lacagtuu soo saaray hadday ururto zako gaadha waa laga rabaa isaga lafihiisana maya dibigii beerta qodaya wey gaarihii weynaa baa lamida booyad baa lamida iska rogaa lamida gaari yarooda hay-ada iyo meelo ka kiraysa baa lamida kaad wadataa lamida sidoo kale guryihii kaad deganayd baa lamida kaad kiraysana waa lamid ama deegaan ha noqdo ama maqaayad ha noqdo ama dukaan ha noqdo ama hoteel ha noqdo gurigaa dhaneed aragtay isaga lafihiisa zaka lagama rabo wuxuu soo saaraa hadduu zako gaadho baa laga rabaa marka waxaa kala duwan xoolo noola ii joogoo dibi iyo awr iyo ari ah oon sii gadayo oon mid kala soo gadanayo waa badeecaddii dukaanka ii tiilay oon sii gadayo ama soo gadanayo dukaanka lafihiisiina de waa faraska aan ismaashado iyo dibiga beerta ii qoda wey dibiga beerta qodana midhuu isoo saaraa dukaankana alaabta ii xajiyaan saas darteed dadka su-aalaha waxaa bataya xolihii zakadii baa la joogaa dukaanka aan ku shaqaysto wuxuu joogaa qiimuu joogaa zakada ma ku daraa maya lilxaraasati aw ilxamli aw linadxi falaa zakaata fiiha zaka lagama rabo waxaa rajeelaya masalada inay cadda walmuraadu ujeedada bilisaamati xoolaha in la foofiya looga jeedo an tarcaa waa inay soo daaqdo min alkala-i lmubaaxi daaqa banaan iyo cawska bannaan ee banaanka ku yaalla oo aan loona gadin lacagna laga bixinin fadhina loogu keenin waa in labadaa arrimood la helaa laba arrimood weeye kow waxay cunaysa daaqayso waa inuu lacag la-aan yahay marka labaad waa inay lugaheeda ku dooratee aan loo soo gurin hadduu cawska laacag la-aan intaad gaari la tagto aad u banaanka ka soo gurto aada u keento ama aada u lugaysood garabka ugu soo qaadaaye xoolahaasi xoolo foofay ma aha cawsku waa mubaax oo lacag kuguma joogaan dhici karta walow gaari hadduu soo galo shidaal iyo kharash kugu bixi laakiin haddii bilaash bala ugu sadaqayso ood xeelihii xirxiran siiso xoolo foofay ma aha haddii aada foofiso laakiin beertan aada u gado oo beertan lacag ay tahay ama meeshay daaqaysa lacag lagaa qaadaayo xoolo kale mubaaxa daaq banaan oon cidi lahayn soo cunay maaha falow calafahaa hadduu calfiyo zamaanan xilli laa taciishu aanay noolaanaynin duunahu isaga la-aantii calaf la-aantii law turikat law tarakat ilakla hadday ka tagto saqatat izakaatu zakadii waa kaa dhacaysaa ayib xoolihii haddii la-ay marna daaqaan hadday sanadka dhan daaqayaan zaka waa ku waajibtay haddii sanadkii qeybka la wada calfinayana zaka laguma laha hadday sanadkii qeybna iyagu daaqsinta aadaan qaybna la calfiyo oo meel wax loogu keeno zaka ma laga rabaa wuxuu ku leeyahay tafsiil baad gelin waktiga la calfiyey haddii wakti cunto la-aan ayna noolaan karin tahay xoola la calfiyey hadday cunta la-aan noolaan karaanna calafkaasi waxa macna ma laha way ka maarmi kareen xooluhu falow calafahaa zamaanan marka xilli haddii uu calfiye waqti buu fadhiga wuxuu keenayay laa taciishu aanay noolaan karin duunahu calaf la-aan ayna noolaan karin low tarakat ilakla cunitaanka hadday ka ka tagto saqatat izakaatu sakadii waa kaa dhacaysaa laguma laha xilli xoolahani haddayna waxba cunin ayna noolaan karin muddo dhan haddaad adigu guriga ku calfiso zaka laguma laha wain kaana aqal waktigu intaa hadduu ka yaryahay noolaan karaanna falaa yuahiru saamayn maayo oo zakadii waa lagaa rabaa intaa markii hore udhac laga dhigay oo guud ahaan zakaatu lmawaashi saddexduba ay wadaagaan axkaamteeda geelii baa lagu bilaabay geel xoolaaka loogu jecel yahay weeye inta dhaqata dhibku wuxuu noqday dhalinkiiyo da-dii magaaladu de geel wuxuu yahayba uga dhaadidaysa kalama duwana hada geel marka laga sheekeynayo dadka iyagii xoola dhaqatada ahaa un baa garan meeshuu nafti iyo qalbiga ka joogay iyo qiimuhu dadka lalahaaye dhalintii magaalada kusoo kortay dadka xoolaha geela dhaqanaya dad aan waxba gelin oo dabaalla ah iyagoo haystaan laki annaga waagi hore waxaan dhihi jirnay ilaahay xoolaha iyaga iyo maalka iyaga wax jeeb gala kama dhigo ilah xoolaha yaga wax jeeb gala ha ka dhigin ile hantidan iyo xoolahaaga o dhan jeeb bay galaan laakin neef xoolaha jeeb ma galo baadiyaha markaan joognayn ree magaalka cayd maryo cadcad baan dhihi jirnay waa cayd maryo cadcad dad fuqaro un waxba haysanin laakiin maryuu isaga dhaqan yahay oo shaatu isaga cadcad yahay wey halkaasaa la kala joogaa waxay naga gaartay aakhara nimaan geel lahayn lama ammaanaynin inaad aakhara geel lahayn lama ammaanaynin ninka halkaasi ka joogtaa adigana shimbirtaa iyo digaaga iyo geeli kuma kala duwan ninkii geella goormu ka zakeeyaa wa awalu nisaabi ibili geela nisaabkiisa zakagelkiisa ugu horeeyaay kamsun shan neef wey shan neef oo geela haddaad yeelato min aagniyaai baa loogu tirin tuukadu min agniyaaihim faturaddu fi fuqaraa'ihim soo mahayn agniyada xoolalehe baa lagugu tirin shan neef oo geela keliya wey fatajibu waxaa waajibi fiihaa shantaas shaatun neef ariya oo min hanami lbaladi beledka iyo meesha ariga laga isticmaalaa ari meel kale iyo nooc kale ugu dooni maysa neef ari ah baa lagaa rabaa shan neef geelaagu markuu gaaro sanadna ka soo wareego uuna sanadka dhan uu foofo banaanka soo daafo awr aada xoogay beer ku waraabinayso dhaaminayso ama aada ku guuraysana aan ahayn shaatun neef ariyaa ah lagaa doonayaa neefkii ariga ahaabaa diisa laguu sheegi da-diisa dhagayso wahiya neefka arigaa jadacatun mid ilka ridatay weeye oo min adani ari idaha ida hadii uu yahay idaha ninkaan aqoon kan madaxa madow baa la yihahdaa midkan madaxa madow ayaa ida la yihahdaa ya ama dadan weligii suuqa meel kalaan ku arag jiraa marka neef idaa haddii uu yahay jadacatun waa inuu ikarito wahiya maa lahaa sanatun waa midda hal sano dhamaysatay neef idaa oo sanad jira sanad jir bay ku ilkaritaane baa lagaa rabaa aw saniyatun lasoo ilka baxday markay ilkuhu dhaceen haddana usoo baxeen oo min almaczi aricad ama riye ah wahiya maa lahaa sanataani wixii laba jir gaaro wey idahaa ka hor horanka ritay aricadka ama riyaha haddaad aricad bixinaysa ama riyo bixinaysana laba jir ilkuhu intay dhaceen ilkuhu ku dhashay intay ka dhaceen kuwo kale ay usoo baxeen weeye haniya kaasaa la yidhahdaa way la soo ilka baxday waxaa weeye macnaheedu ilkahay ku dhalatay way dhaceen kuwo kalaana usoo baxay jadacadana ay saqatat asnaanuhaa ilkaha ka dhacay weye wayujziu dakaru labood baa gudaya orgi ama wan walow kaanat ilibilu geeluba ha noqdo inaatan dhadig geelaagu haba wada dhadigaadee haddaad orgi bixiso ama aada wan bixiso wuu kaa gudi waa kaaga filan yahay oo aricadka iyo iduhu haddaad dhadig bixisood sabeen iyo keesaan bixisana way kaa gudi haddaad labood orgi iyo dibi bixisana way kaa guri orgi yman baa leha way kaa guri wa fii cashrin tobankii neef ee geel ahaana shaatani laba neef baa laga rabaa aria oo tilmaantaan soo marnay wa fii khamsata cashara shan iyo tobankii geel ahaana halaatu shiyaahin saddex ari oo tilmaantaan soo sheegnaya baa laga doonayaa wa fii cishriina afar labaatan geelu markuu gaarana arbacu shiyaahin afar ari ah baa laga doonayaa afar ari ah baa lagaa doonaya waa qadarka waajibka kugu ah ka badan haddaad bixiso khayr wa baraka wey walidalika wuxuu yihi fain akraja hadduu bixiyo can ilcishriina labaatankii geel ahaa iyo famaa duunahaa wixii ka hooseeyey ka yaraayo shan iyo toban toban iyo ama shan ahaa baciiran neef geelu ka bixiyey yujziu ka gudaya can khamsin wa cishriina neefkii shan iyo labaatan markuu geelu gaaro wixii laga bixin lahaa haddaad geeloo shan ama tobana ka bixisaay qubila minhu waa laga aqbalayaa ziyaadatu intii qadarkana waa wujuub inta kalena sadaqa dheeri ay ku noqon geelu haddaba shan shan bay u laban laabantaa zakadiisa ariga ahi shantii waa neef shan kala markay ku darmata waa laba shan saddexaad markay ku darmata waa saddex shan afraad markay ku darmata waa afar shanta shanaad marka la gaaro marka wa fii khamsin wa cishriina labaatan iyo shan geelu markuu gaaro bintu makhaadin midig laba jir ah laga rabaa wahiyo latii lahaa sanatun waa midda sanad dhamaysatay wa dakalat fi thaaniyati sanadkii labaadna gashay makhaadka sidiisaba fooshaa la yidhaahdaa maryam waa kii lalahaa faajaaha almakaadu ilaa jirci naklati fooshiibaa waxay ku qabatay geed talki tanna waxaa la yidhi ibn bintu makaadin hal foolanaysa midii horay dhashay weeye oo dhadig ahayd maxaa saa loo yihi markay sanadka labaad ku jirto hooyadeed intay mar kala rintay dhalmadii bay joogtaa sida caadigaa ah. ama wakti ay ku dhashay gadaashada intay rinto ay ku dhashay gaartay wadadii ka dambeysay waa dhalan kartaa ama foosha qar kale ay saaraan kartaa maanaa waxaa weeye mirig yar oo laba jira wey xilligan waa xilliga geel ugu fooshan yahay waana xilliga lagu maamaahe la yihahda geel laba jir soo wada marka sababtuna waxaa weeye ilmuhu markuu yar yahay waa ka la yihahda ilmaha yar ee geelihi halxidaalaha xubinta hooyadii uu dheer yahay maxay tahay waa timaha iyo dhabarta caanuhuu la qabsadaa jirkiisu wuxuu ku koraa caanaha kadibna da-dan markuu gaaro caanihii buu ka go-a inuu cawskii la qabsado caanihiina ka go-o jirkiisa isbedel baa ku dhaca dhabartiibaa ka go-da u rifrifbaa marka isagoo inna dheer tahay inna rifan tahay ina dheer tahay jirkun wada boogyahay markaad meel ka aragto aada u foolxun baa la yidhahda gel laba jir soo wada mara gelan waaweynaaday quruxsanaaday markii maamaada laga caam yeelaya intaas oo tan iyo dadku inay soo galaan la rabo oo ninkaa qurux badan ee nadiifta shalay markuu korayga yar ahaa boor badan iyo diig badan buu ahaa laleeyahay si kalea loo dhahaayo waxaa la yidhahdaa weynaaba wanaagsanaaday weynaadaaba wanaagsan baa la yidhahdaa qofkii weynaadaba waa wanaagsanaada laakiin markuu yar yahay boor badan iyo diif badan iyo waxbaa laga yaabaa inuu soo maray marka geel laba soo wada mar laba bintu makhaadintaa wey fain lam yakun haddaynan ahayn fii ibilihi geeliisa bintu makhaadin rig laba jira kuma jirto aw kaanat way ku jirtaa wahiya maciibatun meel bay laadahay il bay laadahay lug bay waxbaa si ka ah qaybtii zakada geli jirtay maahe cuyuubtii zakada ka reebi jirtay bay leedahay qubila minhu waxaa laga aqbalayaa ibnu labuunin mid hooyadii ay irmaan tahay wy tan hooyadeedu way dhali rabtay kan kala waa ku ka weyn oo sanadkii saddexaad buu galay huwa maa lahu sanataani waa mid laba dhamaystay oo qurbaca wa dakala fi haalidati sanadkii saddexaadna gala qurbac saddex jira wey qurbaca saddex jirkiihi hooyadii da-dii ka dambaysay bay ku irmaan tahay oo ay caano leedahay ibnu inahoo iyo caanoley baa la ihahda hooyadiibaa caano laho dadii ka dambaysay bay ku irmaan tahay wy kan ka weyn baa la aqbali wax dheeraadana la weydiin maayo isna waxba loo celin maayo sababtoo a ah dhadig iyo laboodku dhadigaa ka qiimo badan isagu da ahaan hadduu kaga weynyaho kaga fiicnaaday iyaguna dhadig ahaan bay kaga fiican tahay midba dhinac ku roone isu tur wey saa darteed qurbac saddex jirihi nirig laba jir wuu dhigmaa walow malaka hadduu haysto binta makhaadin nirig laba jira waa hayaa kariimatan oo kariima kama kariimatin wanaagsan oo qanooca la jecel yahay lam yukallaf lagu qasbi maayo ikhraajuhaa bixinteeda hadduu nidig nidig waa hayaan laba jira laakiin geela qaybtii la jecel yahay wey ama isilkeedaa loo jecel yahay iyo hasha dhashay ama dhinaca hasha dhashay maahe awlkii dhala iyo baarqabkii baa loo jecel yahay ama iyaduba sida ay u dhalatay iyo midabkeeda iyo saansaankaa lagu jecel yahay ile gelu muuqaalka iyo midabka buu magacyo ku kala yeeshaa iyo midabkaa magacyadu ku kala yeeshana macno weyn bay geeleyda agtooda ka samaysaa idinku taa garan maysaan da-yarta magaaladeed gawaarida ad taqaanaanee gawaaridu moodeelka iyo maarkada uu yahay isagoo isku shirkada sooma kala fiicno halkii mesi gaari yar oo maarkada uu yahay mid midweynin ka qaalisan saas way geel xooluhuna geela nooca uu yahay midabkiisa noocyo badan baa jiro haddii de meel xidid iyo yarad la bixinayo aada geyso laysugu gabyaa jiro laysku caayo oo nooca aada keentay geela gabdhaha laysugu diidaa jira oo wuxuu keenay fiili geela noocii hebel ahaa ama qarqarka dhaxanta ay kaw kaga siin jirteen qabow adkaysanin ama geela sabad iyo cabitaanka markii la joogaa cida iyo codka xumaa waxaasuu keenay cayuuniyo wixii lamidka ahaa meesha la yimid hadii lagu yihahdo dhibkeena waayo marka lam yukalaf ikraajuhaa lagu qasbi maayo waayo nabigu ala slam mucaad ibni jabal markuu yaman u diray dadkana zakada u sheeg yihi muxuu ku dardaarmay wuxuu yihi waiyaaka wa karaa'iba amwaalihim iska ilaali buu ge xoolahan qaybta fii fiican ka qaado waxoogeed intaa soo dhex istaagta iyo arigii kay ishu qabanaysa aada qabsato ama ka la jecel yahay dhegta aada ka siidatay iska ilaali maxaa yeelay dulmi weeye wtaqi dacwat madluumi fainahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab saasuu nabigu yii laakin laysa lahu cuduul isna xaqumala inuu ka leexdo iladni labuunin qurbax saddex jiraan bixintanoo joogtana laga yeeli maayo marka maxaa xal isna tal inuu bixiyo ma rabo qurbicii saddex jirka ahaana waa laga diiday midig laba jiroon tan ahaynna ma hayo tanna waa midii lagu dhaaran jiray wey tira ku dhaaran jire loo dhiman jiray wy maxaa xala ah marka xalku waa ka fayalzamhu waxaa ku waajiba taxsiiru binti makhaadin inuu ninig laba jiro keeno suuqa kasoo gado qurbacaa laga diiday ha iibiyo cid ha kaga soo bedasho ama midig laba jir aan ka rabna ama xoolihiisa ha ka dhex keeno ama banaanka ha kasoo gado aw yasmaxu ama wuxuu fasixi oo ka raali noqon bilkariimati tan wanaagsan insha hadduu doono lagu qasbi maayo hadduu doonada tan ha bixiyo haddii kale mid laba jirhun meel un ha keeno ama xoolaha ku gado ama lacag kusoo gado ama qofa kasoo tuugo hawl annaga noo taalla maaha mirig laba jir aan ka rabnaa tan uu aada u jecel yahay qiimo badanna ku qasbi mayno qurbac saddex jirana ka aqbali mayno oo xaqii lagu lahaa da-dii xoolihiisay ku jirtaan intaasaa la isugu gey geelaa waa shan iyo labaatan markuu yahay nidig laba jira ama haddii la waayo qurbac saddex jira baa laga bixinaya wa fii sittin wa halaaiina soo ma wa fii sittin wa halaaiina soddon iyo lix geelu markuu gaaro ilaa uu soddon iyo lix ka gaaro midigtaa laba jirka ah unbaa lagugu leehay soddon iyo lix maalinkuu gaaro bintu labunin nimig saddex jiraa lagaa rabaa oo hooyadeed ay da-dii ka dambeysay ku irmaan tahay ama ku irmaanaan karta waa laba sanay dhammaysatay mid saddexaadna way gashay qaalin saddex jiraa lagaa rabaa markaas haddana qaalin saddex jirun baad bixin ilaa shan iyo afartan geel intuu yahay lix iyo afartan hadduu gudbana wa fii sittin wa arbaciina afartan iyo lix geelo hadduu gaarana xiqatun mid mid awr mudatay ama abaaha gal aba bixin wahiy lati waa midii lahaa alaau siniin saddex sanad dhamaysatay wadakalat fi raabicati afar sanadkii afraadna gashay qaalin afar jira ah, oo abaaha gal ah baa lagaa rabaa oo hadda u diyaarsan inay awr xambaarto ilmana caloosheeda galaan nin reergeer ahaa baa qaalin afar jire sake usoo xeho maqasheen markaasay xarigii la bacsumatay qaalin aan weligeedba geel laga reebin baa geelii ka dareeray iyadoo xiran markaasuu ka yaabay intay dhacda inay jabto markaasuu xarigii intuu mindi la soo orday tooradii la soo orday u jag ka siiyey intay ila xarig ku xaali lahayd naari ha iga xaalisay sii daawi halkaasu ka joogaa hadda shimbiraha duldulay kala hodoola ayb wafi ixdaa wa sitiina marka marka hore toban toban bay ahayd maujeedaa hadda labaatan baa laga dhigay lixdan iyo ko intuu ka gaara maxaa le shan iyo toban baa laga dhigay lixdan iyo ko hadduu gaara geelaaguna jadaacatun mid ilka ridatay wahiy alatii lahaa arbacu siniina afar sano dhamaysatay wadakalat fi lkhaamisati sanadkii shanaadna gashay hal shan jir ah lagaa rabaa wa fii sittin wa sabciina toddobaatan iyo lix markay gaartana waa shan iyo toban kale dhintaa labu nin laba qaalmoodoo saddex jir ah lagaa rabaa wa fii ixdaa wa tisciina sagaashan iyo kow hadday gaaraanna xiqataani laba afar jir baa lagaa rabaa wa fii miatin wa ixdaa wa cishriina boqol labaatan iyo kow geel hadduu gaarana halaasu banaati labunin saddex qaalmood oo saddex jiro ah lagaa rabaa fain zaada timidu geerisu hadduu dhaafo ka bato calaa daalika intaa boqol kow iyo labaatan neef oo geela hadduu geela ugu dhaafo wajaba waxaa waajiba fii kulli arbaciina afartan kastaba bintu labunin qaalin saddex jira lagaa rabaa wa fii kulli khamsiina xiqatun kontankii kastabana afartan afar jir baa laga rabaa tusaale marka xooluhu hadday afartan afartan uqaybsamayaana afartan afartan baad ka dhigi boqol iyo labaatan hadday yihiin saddex afartanaad wey afartan afartan afartan hadday boqol iyo konton yihiinna saddex kontonaad oo mid walba afar jir tahay wey hadday boqol iyo afartan yihiinna laba kontonaad iyo afartan baad ka dhigi fa fii miatin wa halaatiina boqol iyo soddon markuu geelu gaaro xiqatun wa bintaa labuni wey hiqatun waa afartanka waxaan leehay konton weeye imisaa soo hartay sideetan laba afartanaad ka dhig bintu labunin iyo bintu labunin iyagana wa fii miatin wa arbaciina bintu labunin wa xiqatan iyo boqol iyo afartankii boqolkii waa laba oo konton iyo konton weeye afartankiina bintu labunin wey wa fii miatin wa hamsiina boqol iyo kontonkana halaasu xiqaaqin saddex afar jir wey wa fii miatayni arbacu xiqaaqin laba boqol geelu hadduu gaarana afar afar jiro khamsiinaatin konton konton loo qaybiyo wey labada boqol waa imisa kontonaad afar wey aw khamsu banaati labunin ama shan saddex jir weeyo arbaciinaatin afartan afartan hadaad uqaybiso geel afartan afartan haddaa ka dhigtana shan saddex jir baa lagaa rabaa konton konton haddaad ka dhigtana afar afar jiro ah lagaa rabaa halkaa markay gaarto waa marka la qiildayo wy intaa geelu markuu soo gaaro markuu laba ka bato waa la qiildayaa sekadaa loo qiildayaa sida loo qiildaya mataqaanaa wadaadka allaala loo tagaa wadaado geeli afar intaa weeye bal sheeg baa lahaa sekada lagu leeyahay saddex baa lagu leeyahay afar baa lagu leeyahay shan baa lagu leeyahay lix baa lagu leeyahay shafadan xoolaha o ma bixin kare adaa lagaa rabaa xal ana xal ku haya wey maqashay qaalin bixiyaan qiil ma waayo wadaadkaa lala heshiin arwadaadoo saddexda qaalmood waa ku guddoonsiin labana waa ii soo celin midna waa qaadan heshiiskaasaa banaanka lagu soo galaa wadaadkaa la soo kaxeeyaa geelaa la keenaa saddex iyo afar baa la guddoonsiiyaa halkiisuu kaxaystaa inta kalena waa soo celiyaa mar haddii la guddoonsiiyey celin maayo hadduu dhahaa xabadaa ku dhicin ciyaaraas meesha ku haysta raxiliyiya meesha yaale meesha waxaa way khatar waayo wixii lagula soo heshiiye markay gacantiisa gasho ee la guddoonsiiyo haddii uu isku dayo inuu ku gacan soo celin waayo de gacan baa lagaga shaqaynaya intagas horta saasaa loogu qiildayaayo ninkii sakaan bixiye inuu dhahana wuu rabaa xoolihiina ay dhaafaana ma rabo marka wadaad baa ka qiildayo de tan maxaad kula yaabi wadaadka geela lasoo dhacay burdiyeeya ee intuu waxaa riye burdiga ku wareejiye xariiqo qaalin laga siiya waa xalaal yihaahda maa sake la guddoonsiiyo isdib u celiye koobshaha ukaban bur ukaban maayo ninkaas geeli hebel laga soo dhacay oo dadkiina hebel iyo la yaqaan ama qaarin laga siiya waa xalaalo dhaca inta kale u gaban maayo laakiin qaabka loo qiilo daya wey waxaana xaaraan wey ma ansaxayso fain kaana hadduu yahay fii milkihi qofka milkigiisa khamsu banaati labunin shan qaalmoodoo saddex jira ah waa haystaa wa arbacu xiqaaqin afar qaalmoodoo afar jiraana geela waa ku jiraan geelu waa geel laba boqoloo ilaahay barakeeyeyo haddii afar jir la yidhaahdana intii la doonaa laga heli lagu yeesho haddii qaalmo saddex jira la yidhaahdana intii lagu yeeshaa laga he laga heli keebaa laga qaadi misagaa khiyaar kale oo hadduu rabana shan saddex jiro a bixin hadduu rabana afar afar jiro a bixin mise khiyaarka masaakiinta la siinayaaleh lazimahu waxaa ku waajibaya alaqbatu ay ilanfacu midka u nafci badan lilfuqaraai fuqarada fuqarada haddii ay shanta qaalmood u fiican yihiinna ah shanta keen baa laleeyahay afartan afartan geela u qaybiyo hadday u fiican yihiin afar jirahan afartaana argeeda shan shan ka dhig konton konton ka dhigo afartaa soo dareeri baa laleeyahay <clears throat> fain faqadahumaa hadduu waayo kawaa waa nin labadiiba haya geel waa laba boqol afar jirna kuma jirto saddex jirna kuma jirto sanayana waa laba boqoloo qaalma afar jiraana kumaba jiraan qaalma saddex jiraana kumaba jiraan waxaa laga yaabaa kiin laba boqolo see looga waa inaad qariibsataan hadduuba awr keliya yahay labood keliya soo madci karto inuu wada labood yahay waa iman doonta maxaa la samayn wain kaana fii mulkihi xasala wuxuu isagu keenayaa maa shaa wuxuu doonoo minhumaa labadaa mida isagaa loo diri markaa khiyaarka isagaa la siin suuqa aad waxaan kaa rabnaa ama afar afar jiraa ama shan saddex jiraa kii kuu fududaada noo keen markaa isagaa la khiyaarsi wain kaana fii milkii hadduu ku jira axadu sinfayni midkood duuna alaakarika kala uusan haynin afar jir baa ku jira qaalma ee saddex jir ma hayo ama saddex jir baa ku jira afar jir ma hayo dafacahu ku hayo dhiibayaa waman lazimahu qofkii lagu yeesho sinun da walaysa cindahu aan dadi haynin saddex jir baa lagu lahaa mana hayo afar jir baa lagu lahaa ma hayo shan jir baa lagu lahaa ma hayo sacida wuxuu kor u kici darajatan halda waaxidatan oo keliya wa akada wuxuu qaadan shaatayni laba neef oo arya tujziyaani guda fii cashrin min alibili toban geela aw cishriina dirhaman ama labaatan dirham buu qaadan aw nazala darajatan ama hal daabu hoosu degi wa dafaca shaatayni laba neef oo ari uu ku dari aw cishriina dirhaman qofku dadii hadduusan hayn laba khiyaar baa furan in dadii lagu lahaa da ka weyn uu bixiyo inta dheeriga aana loo celiyo iyo da ka yar inuu bixiyo oo intii dheerigahayd isaga uu ku kabo labadaa khiyaar baa furan dheerigu muxuu yahay waa laba neef oo ari ah oo zake geli kara ama labaatan dirham labadaa mid wey haddii afar jir lagugu lahaa oodan haynin saddex waa lagaa qaadi iyo laba ari ama labaatan dirham oo la socda haddii aadan afar jir baa lagugu lahaa ee haynin ood shan jir bixinayso labaatan dirham ama laba ari a lagu celinaya waana lagaa qaadaya walaw araada hadduu doono an yanzila inuu dego aw yascada kor u kaco darajatayni laba darajo laba laba darajo ama laba sano bijubranayni laba kabitaanna ku daro fain faqada faqada aydan sidoo kale hadduu waayo adarajata alqurbaa dadii dhawey jaaza banaan wain wajadahaa hadduu heli karana falaa maya saddex jir baa lagugu lahaa afar intaad ka boodo shan jir ma bixin kartaa laba laba neef afar neef oo ari ah laii celiyo ama afartan dirhamna ma dhihi kartaa haddii aadan afar jir ba haynin ha haddaad afar jir hayso maya tii ka sugaysaa wad haysaaye taa kora lama ogola afar jir baa lagugu lahaa laba jir baa waad weyday laba jir ma bixin kartaa haddii aadan saddex jir haynin haa laakiin laba kamin afar neef ari ah ama afartan dirham baad ku dari ood ku kali ayib haddaba ninka dadii lagu lahaa waa da hoosena waa loo degi karaa da korena waa loo kori karaa ama isagaa wax ku dari ama isagaa wax loo celin intaa waan soo marnay haddii ninkii saddex jir tusaale ahaan laga waayey laakiin laba jir iyo afar jir ba uu hayaa inuu afar jir bixiyo wax loo celiyo iyo inuu laba jir bixiyo wax ku daro khiyaal khiyaale ma isagaa khiyaal kale ise ninka dekada qaadayaa leh walikhtiyaaru doorashada fi sacuudi kor loo dallaco da ka weyn la bixiya tii lagugu lahaa wanuzuuli hoos loo degoo da ka yar la bixiyaay lilmuzaki qofka zakada bixinaya baa khiyaalka iskale qofka xoolaha leh ee bixinaya ayaa khiyaarkaa iskale taas waa mid haddii uu labadaa da-ood midun doorto ama isagaa ari ku dari iyo daraahim ama isagaa ari iyo daraahim loo celi wa fi lganami wa fi daraahimina liman acaahaa qofkii uu siiyo qofka la siinayo baa ariga iyo daraahimta kala dooran da-daydii mid ka yar baadi siisay laba neef oo adiga iyo labaatan dirham keela igu kabi anigaa khiyaar kale adiga bixinaya malihi duka weyn baad bixisay anaa celinaya qofka hadda wax bixinaya waa aniga anaa khiyaar kale inaan laba adiga kuu celiyo inaan labaatan dirham ku siiyo adu da-da kala dooro waxa lagu kabayo ama baaqi ahaan loo celinayana qofka agga qofka kale baa yeelanaya waa wrd intaa walaa ydkul jubraan kabitaanka labada da-ood ma galo fi اanami wاlbaqari arigiyo looda dadii da ka yar baan bixin ma galaan sababtoo annaga waa s hal mar markuu meel kaga sheekeeyey geel uu kaga hadlay loo iyo arina maba gelininba ariguna da kala waaweyn oo loo kala gudgudbo shaajadacatan min aani iyo taniyata min almacdi da loo kala gudgudboba ma laha loodana waabad arki doontaaye waa dibi iyo weyn tabiic iyo musina labadaa keliya wey waynu arki doonaa intaa geelii baan kaga baxnay geelaana uwar iyo hadal badan waxa soo waa ariga loodu sheekadeeda iyo warkeedu waa iska yaryahay waa iska kooban yahay waa waru nisaabi baqari looda nisaabkeeda ugu horeeyana alaauuna soddon weye fayajibu biha waxaa waajibi tabiicun dibi dabadhoona waajibi tabiic min tabica wuu raacay dibi markaa fooftaanka lo-da lagu daray intii hore wuu yaraa waa la maarayey gurigaa lagaga reebayey weyluhuu la daaqi jiray lo-da waaweynaya duurka fooftaanka ma aqoonin haddaa hooyadii lagu daray caanihii wuu ka guray ama waaba kasii gurayaaye waa dhaqayoobay waa laga maarnay marka banaanka markuu xoolaha looda raaco looda kale ma yaqaano hooyadii buu yaqaan kama hara marka hadday istaagto wuu la istaaga afkeeduu fiiriya hadday daaqtana foorasada waxbuu daaqa hadday dhaqaaqdana wuu dhaqaaqa hadday orada wuu ordaa hadday istaagto wuu istaagaa tabiicun hooyadiibuu ku daba naba yahay wy weli daaqsinta duurka ma kala baran xoolahana ma kala baranin wili isku kalsoonaan ma gaarin keligii looloda iska dhex socon karo midkaa hooyadii ku dabanaban ee hadda ku daaqsin baranaya baa laga doonayaa wahuwa maa lahu sanatun mid sanad dhamaystay weeye wadakala fi taaniyati sanadkii labaadna galay wa fii arbaciina afartanka neef ee loodaana musinatun qaalin ilka la ilka baxday wey wiya maa lahaa sanataani waa mid laba sano jirta wadakhalat fi taalifati sanadkii saddexaadna gashayoo intay ilkihii ridatay bay asnaantii lasoo baxday oo musina lasoo ilka baxday wey wa fii sitiina lixdan hadday gaaraan soo laba soddonaad ma aha tabiicaani de wa calaa haada abadan saan baad ku wali fii kuli halaaiina soddon kastaba tabiicun dibi yaroo raacay wey uufanays wa fii kuli arbaciinana musinatun qaalin wey qaalin saddex jira laga rabaa iyo dibi laba jira faidaa balaqad hadday gaarto miatan wacishriina boqol iyo labaatan fa ka buluuqi ibili miatayn geel laba boqol gaalay bay lamid tahay ama afar soddonaad baad ka dhigi oo afar dibi wey ama saddex afartanaad baad ka dhigi oo saddex qaalmood wey kee laga dhigi alakbatu lilfuqaraai fuqarada kanu fiican baa laga dhigi haddaadan haynin iyo baabka jubraankii ma garo buu kaaga soo jawaabay intaan lodii weeyo saasuu nabigu ku tilmaamay alayh salaatu wasalaam oo mucaad buu amray soddonkii neefbana dib yar inuu ka qaado afartankiibana qaalin uu ka qaado saddex jira wawalu nisaabi hanami ariga nisaabkiisa ku zaka waxaa u horeeya arbacuuna afartan wey fatajibu fiiha afartanka waxaa ku waajibay shaatu neef jadacatu danin ida ilka ridatay oo sanad dhamaysatay mid labaadna gashay aw aniyatu maczin ama riye iyo aricad lasoo ilkabaxda oo sanadkii saddexaad gasho saddex jire wa fii miatin wa xdaa wa cishriina boqol labaatan iyo kow markuu gaaro afartan ilaa boqol iyo labaatan halkaa neef un baa lagu leeyahay kow iyo labaatan iyo boqol markuu gaarana shaataani laba neef oo ari wa fii miatayni wa waaxidatin laba boqol iyo kow markuu noqdana salaatu shiyaahin saddex ari a laga rabaa wa fii arbaci miatin afar boqol hadduu gaadho ariguna arbacu shiyaahin afar neef uma haakada abadan saan baan weligaa ku wadiyo intaa wixii laga bilaabo afar boqol fii kulli miatin shaatun boqol kiiba hal neef ma laga rabaa xoolahan intaa lasoo sheegayey laba mas'alo marka masalo waa fuqahadeenii baa dhihi jirayo midka roon dila mataqaanaa arigaagii boqol iyo labaatanka ahaa sekadiina habeen dambe usoo gelaysay hadday maanta mid yari soo dhalato laba neef baa lagaa rabaa iyaguna seke ma gelayso tan xalay dhalatay neef ka weyn bay ku dhaafisay geel iyo lod geel iyo lod ariguna waa sida waxaa la yihahdaa marka taa hadda soo dhalatay sakadiina kor kuugu qaaday aakhirulxawlkana dhalatay midka radbilaa la yihahdaa mid ka fiican bay ku dhaafisay sakadii wax dhintay oo lagaa dilay kasoo qaadalay taa ereygaa haddii aada maqashaan ama fuqahada aad ka maqashaan mid ka rondila waa ilmo yar oo aakhirulxawl dhashay qadarkii kafaasilka ahaa ee sakadu neef kusoo kordhayeyna isagu gaadhsiiyey walidaalika xilligii cumar radi allahu canhu waardaahu uu niman zake qaadaya diray arigii la tiriyey baa ilmo yaro waaq waaqlaho garabka lugahoo banaanka kusoo dhashay baa ninkii ariga la joogay lasoo xarooday xalay subixiina ninkii sakada qaadayay baa yimid idagii maqashay ilmuhu yihi itusa waa tiriyey tanoo xataa aan istaagi karin soco karin war ma kuwan ma noo tirin baa la yii makaas ha de iyaga baan ku siinaa la yihi qaadi maayo yii daadi ma gaarin waana noo tiri nagana qaadi maysid miyaa baa la yihi markaasuu yihi ha saasaa laisoo diray aniga markuu noqday intaga lafti su-aal baa ku dhalatayo cumar buu u tegey ili cumarow ilmaha yar waan tirinaynaa kana qaadi mayna dadka miyaa markaasuu yihi ha waan tirinaynaa kana qaadi mayna saasay weligeed ahaan jirtay midka roondiladu taa wey masalada labaadi oo masalada uu soo wado waxaa u aragtaa arigii afartan neef baa ka waajibay kontankiina waa neefki ilaa boqol iyo labaatan waa neefki boqol iyo labaatan iyo koobay laban laabanka zakadu ka bilowdaa neef labaad inuu yimaado intaa waa cafis geeli waa shan baa la yihi kana neef labaad wey neefka lixaad waxba ma soo kordhiyo ka toddobaad ka sideedaad ka sagaalaad wax saka a ah ma soo kordhiyo lodii soddon bay kaga waajibtaa sagaalka xigta ay zake soo kordhiso ka afartanaad baa zakada soo kordhiya tiradaa haddaba zakadu ku waajibtiye tirada ay ku badan doonto inta udhaxaysa awqaas baa la yidhaahdaa xoolaha nool keliya gaar ku tahay cafiskeeda lacagtiiyo beeruhu cafis ma leh hal shilin hadduu soo kordho isna boqol kiiba basantajkiisa ku dhufo way iska ka bixi beerta iyo xoo lacagtu iyagu cafiskaas ma laha wa haadihi alawqaas tirooyinkan dhexda ah allatii bayna anusubi nisaabyada zakadu ku waajibtay ee ku korodho u dhaxaysaay cafun waa cafis laa shaya fiiha waxba lagu lahayn ayib intaa waan garanay ka midka ramdilada masaladii ahaydna waata wamaa nutija wixii laga dhaliyo xoolaha ama dhasha ereyga waxaad dhihi kartaa wamaa nutija wixii dhasha oo min anisaabi kamida fii atnaai lxawli sanadka dhexdiisa yuzakaa waxaa laga zakay bixawli aslihi tii dhashay ee asalka uhayday hooyadii ahayd sanadkeedii buu qeyb ka geli dhexda ka geli wain lam yamdi calayhi xawlu isagan dhashay sanad bayaanu ka wareegine sanadkii midii dhashay u socday unbaa isagana uu hoosgelayaayoo kuwaan buu la sanad yahay sanadkoodii baa lagala zakayn hadduu shalay ama maalin laba ka hor dhashay xawlkii isna waa u dhamaaday xawlkiio hooyadiibuu la xawliya ereyga nutija isagoo majhuul baa ah, musama laga macnayn karaa kelimada luqada carabiguna waxay leeyahay kelimaad iyagoo majhuula ah, musama laga macneeyaa jira oon majhuul laga macnayn luqada carabiya marka la yihahdo taasay ka mid tahay sawaaun waxaa isku mida ah markii sanadkii hooyadii loo tirinayo baqiyat ilummahaatu hooyooyinkii hadday jiraan aw maata kulluhaa ama dhammaantood oo dhintaan afartankii neef ama arigaagii sideetanka ahaa hadday afartan dhalaan afartankii ilmood ku haraan afartankii hooyana dhintaan toddobaad iyo maalmo kadibna sanadkii dhammaado afartankan sidii hooyadood baad uga zakeen oo sanadkii waa u dhammaaday hooyooyinku hadday joogaan iyo hadday dhintaan kala bedel ma laha asalkii hooyadeed ahaa sanadkii u socday buu dhinac ka raacaya falow malaka arbaciina shaatan hadduu milkiyey qofkii afartan arya ah. fawaladat hay dhasho qabla tamaami lxawli afartan sanadkii ka hor bishahrin bil sanadkii markaysa wareegiisii bil ka laaban tahay arbaciina sahlatan afartan yar yaroo waxara ay u dhashaan ama nayla wamaatat ilummahaatu ay dhintaan lazimahu shaatun neef ayaa ku waajiba linitaaji dadan yar rakaad dhalatay baa neef ariya ka waajibaya halkaa hadday saas tahay waxaa lamida almaalu mustafaad xoolaha ku shaqaysanayso sanadka dhexdiisa ribix iyo faa'iida kusoo gelaysana arigii iliyo lo-dii ilmahay dhaleen buu lamid yahay marba xoolaha asalkoodii hadday xawl usoo socday wixii sanadka dhexdiisa faa'iide ay dhalaan ilmahan dhalanayunbay lamid noqon doonaan fain kaanat maashiyatuhu ayib xoolihii neefka la qaadayo da- baa shardi ah aan soo marnay inuu caafimaad qabaa shardi ah markii zakada lagu bixinayo laakin fain kaanat maashiyatuhu xoolihiisu hadday yihiin mara miraadan kuwa wada jiran xoolahoo dhan baaba kaa jiranba geeli xanuun baa wada hayaba adhigii xanuun baa wada haya loodii xanuun baa wada haya neef xanuunsan ha bixinin baa lagu yidhi laakiin wixiiba waa wada xanuunsan yihin adu xaggeed ka keeni micilkaad ka soo dejin ukhida minaa waxaa laga qaadi mariidatan mid jiran mutawasitatan jireedo dhexdhexaad ah. mid mid aad u xanuunsanna laga qaadi maayo nafba ah mid caafimaadka u yeeldhowna laga qaadi maayo badanaa hadday jiro timaado darajo kala duduwan ba yeelata mid aada mid dhexdhexaada mid aada u midda u yaroona laga qaadi maayo taasaa karaaim amwaal ah. midda usii liidatana laga qaadi maayo walaa tayamamu lkhabiia min tunfiquuna wey khayr umuuri awsatuhaade marka dhexdhexaada laga qaadi aw sixaaxan xooluhu waa u caafimaad qabaan ninka waa ninka xoolhiisi jiraan aw sixaaxan aw kaanat maashiyatuhu sixaaxan ama xoolihiis way wada caafimaad qabaan ukida mina waxaa laga qaadayaa صaxiixatu mid caafimaadsan baa laga qaadaya aw bacduhaa صixaaxan aw kaana bacduhaa صixaaxan qaarkeed waa caafimaadsan yahay wa bacduhaa miraadan qaarna waa jiran yahay ukida صaxiixatan mid caafimaadsan baa la qaadi bilqisti cadaalad baa lagu qaadi xoolihii hadday isugu jiraan wax jiran iyo wax caafimaadsan midka caafimaadsan baa lagaa qaadi laakiin qiimaheedu uu cadaalad ku qiimaysan yahay maxaa looga jeedaa cadaalad ku qiimaysan isagaa kuu sharxaya dhegeyso waa inta jiran iyo inta caafimaadsan baa boqoley loogu qaybin fain kda fa malaka hadduu milkiyo arbaciina afartan nisfuhaa nuskood sixaaxun caafimaad qabo nusna waa jiriye ma helaysaan neef nusna caafimaadsan nus nusa jira ma helaysaan may neefku hadduu jirayana waa jiraya haduu caafaso caafaasaya qulnaa waxaan dhahaynaa law kaanad hadduu tahay kulluhaa dhammaanteed sixaaxan mid caafimaadsan kam tusaawi in misay u dhigantaa waaxidatu minhaa mid kamida ah qiimaheeda in isu joogaan arigan zakada aad u bixinayso hadduu caafimaadsan yahay arigan imisay goyn lahayd fa idaa qiila haddii la yihaahdo arbacata daraahima maalan afar dirham bay goysaa meel baan dhigaynaa qulnaa haddana waxaan dhahaynaa walow kaanat kuluhaa miraadan dhammaanteed hadday wada jiran tahayna kam tusaawi waaxidatu minhaa midii imisay goysaa fa idaa qiila dirhamayni masalan laba shilin bay goysaa Ah, hadday caafimaadsan tahayna afar bay ahayd hadday jiran tahayna labay ahayd xoolihiina nusna waa jiran yahay nusna waa caafimaadsan yahay xaggee la isugu keenaa nuskii isu misuu noqon saddexda neef saddex u dhigma saas darteed wuxuu yihi qulnaa lahu waxaan dhahaynaa xasil lanaa noo keen shaatan neef arya saxiixatan caafimaad qabto bihalaaثati daraahima saddex dirham dhigata afartii dirhamna hal baan hoos uga dhacayna labadii dirhamna jirada ahaydna hal baan kor uga kacayna bilqisti cadaalad mid walba qaybteeda baa lagu bixinayaani wey walaw kaanat istixaaxu inta caafimaadsan talaatiina soddon hadday noqoto inta jirana toban tahay lazimahu shaatun baa ku waajibaysa tusaawi udhiganta alaaثata daraahima wa niصfa saddex dirham iyo nus waayo soddonku afar dirham bay keenaysaa tobankuna waxay keenaysaa laba dirham saddexdii waa rabnaa tobankiina nus baan ka qaadaynaa wamataa qawama jumlata goortuu duuduub u qiimeeyo wa akhraja صaxiixatan oo mid caafimaadsan uu qabxiyo tusaawi u dhiganta rubuca cushri jumlati duuduubkaa rubucul cushrigiisa kafaa ku filan haddii aad qiimayso xoolihii duuduub isku wada daro arigan afartanka ah oo isku duuban kii caafiifisanaa ay kii jiranaa imisaa la siisanayaa waa la dhex garay waa la fiiriyey intaasay joogaan baa layihi zakada rubuculcushri baa meelo qaarkood la bixiyaa rubuc waa afar meelood meel afar meelood meeshaas afartankii neef imisaa rubuc u ah toban tobankii imisaad tobankaa neef ee rubuca ah, cushub toban meelood meelkeeda waa imisa imisa wey hal wey afartankii hal baa ka waajibaysay soo maahayn arrinta haddana afartankii hal baan ku keennay soo maha haddii wax hal neef oo kamida qiimaha guud ay gaareen rubuca rubucul cushrigeeda neef gooye haddaad bixisana kifaaya oodan dhihin kan intaan ka go kan intaan ka go aan isku dhibinba nacam law kaanat isaxiixatu hadday tahay fiihaam xoolaha duuna alwaajibati fi lqiimati tii qiimahaan kugu waajibaysay ajzaahu saxiixatun wa mariida hadday tan caafimaadtani qiimihii kugu waajibkaa aynan goynin neef jiran iyo neef caafimaadsan baan isku kabi sidaasaadan zakadii ku bixin wain kaana taa waa xoolihii caafimaad iyo jiro xooluhu hadday wada labood yihiin ama wada dhadig yihiin ama isugu jiraan neef sidee aad bixin ma dhadig baad bixin mise labood baad bixin wuxuu yihi wain kaanat inaasan xooluhu hadday wada dhigid yihiin aw dukuuran waa inaasan ama dhadig iyo labood bay xoolaha nool isugu jiraan lam yuukad fii fardihaa waajibkeeda la qaadi maayo ilaa unsaa dhadig maahane ilaa maa taqadama wixii soo hormaray maahane fii hamsin wa cishriina labaatan iyo shan cinda faqdi banti makhaadib ilmahoy inahoyi caadooday ama ninig laba jira markii la waayo in la qaadayo qurbac saddex jira wa fii talaatiina baqaratan soddon ari ana dibi yar in laga qaadayo wa fii khamsin min alibili shan geela fainahu yuji bnu labunin baa gudaya wa tabiicun baa gudaya wa jadacu dacnin aw taniyu maczin baa gudayo labooda xoolaha soo ururiyo intaa lasoo reebay maahane hadday dhadig wada yihiin ama dhadig iyo labooda isugu jiraan dhadigun baa lagaa qaadi saa darteed qaacidadan qabso dhadig iyo labood dad haddii la yihaahdana laboodkaa la jeceliya xoolaha haddii la yihaahdana dhadigaa la jecelya walidaalika wadaadkii siyaarada doontay allahu naxariisna uu dhintay dan magaciisa sheegi maayo miduu adeer u yahay meelaha fudka igaga soo dhaxa dhici karta laakiin isaga waa dhintay dadku dhalaysa waxbaa ka nool ee intuu reerka siyaarada uu yimid gabagabeeyey ee qasab guri ku qabsaday ninkii fooda inta isgeliya dhulka dhigtay ee yidi gurigaa ka bixi mayna waxna la cunin maayo inkaana idinka ogaay bal idinku dhacday inaan siyaaro la bixiyo ba waxaa yidhi dibigan qaabo hal hakudhin bu ka tegay marka wax dhexda ka kaaji oo rag haynba waa nacay wax labood oo dhex ka kaaja oo rag ahaynba waa horaa nacon ka dhaartay marka muxuu rabaa deeg xoolo dhadig rabaa xoolihii labahoodkoodu diidan yahay saa darteed dhadig iyo labood hadday xoolaha isu yimaadaan dhadigaa qiimo badan oo la qaadaya wain tamaxadat hadday barax tira tiranta maashiyatu xoolihiisii labo la noolaa ukuuran waa wada labo waa wanan jan aad haysataa ama waaba dibi keliya xoolahaada ama waaba awr labooda keliya ajzaahu dakaru muطlaqan mid laboodoon shardi ku xirnayn baa ka gudaya laakin yukadu waxaa la qaadi fi sittin wa halaaثiina ibnu labunin qurbac saddex jira akaru qiimatan ka qiimo badan min ibni labunin qurbax saddex jiraho yuukadu laga qaadi lahaa fii hamsin wa shan iyo labaatanka shan iyo labaatanka saddex jirkii gelayay saddex jir ka qiimo badan baad bixin ayib taasina waa labuun iyo dhadig dadii baa kuu timid wain kaanat kulluhaa xooluhu hadday insiaaran yar yar arigii afartankaha ah intuu dhalay baaba intii nagtiri in yar yar baaba soo hartay sakana waa lagaa raba mid weyn intee ka keeni wekagatama laha wain kaanat kuluhaa siqaaran hadday yar yar tahay duuna sini lfardi dadedii faradki waajibka in la bixiyahayna ma gaarin ukida mina waxaa laga qaadayaa sagiirata mid yar baa laga qaadaya wayajtahidu saaci qofka zakada ururinaya wuxuu ku dadaalayaa ee maamulka iyo usoo dirtay wuu dadaalayaa baxaysu laa yusawi isagoon simaynin bayna alqaliili waalkaiiri inta yar iyo inta badan simi maayo fa sittin wa halaaiina qurbaca soddon iyo lix laga qaadayo yakuunu khayran wuu ka khayr badnaanayaa min fasiili hamsin wa cishriina qurbaca shan iyo labaatan laga qaaday iyo isku mid inayna noqon weeye qurbaca soddon iyo lix laga qaaday wain kaanaad xooluhu hadday tahay kibaaran wa sigaaran yar yar iyo waaweyn bay isu jirtaa lazimahu kabiiratu neef weyn baa ku waajiba wahuwa sun sinu fardi mutaqadim daadii waajibka ahayd ee soo hormartay wey taasina waa dadi ceebtii baa timid xoolihii neef ceebka sarina lagaa rabay wa in kaanad xooluhu hadday tahay maciibatan dhammaantood ceeb bay wada leeyihiin mid illa mid dhegla mid lugla xoolaha wadha waa wada maciib hadday dhacdo ana fuqahadu waxay rabaan ilayna midna qeylba uga tegino taa lama sheegine saan u bixiyaa aadan ku warwareegeysanin wain kaanad maciibatan hadday tahay ila kollaba ceebtu isku heer ma wada noqotee sidii mariidadii ukida waxaa la qaadi allawsadu mid dhexdhexaada fi lcaybi kan kuwa ugu ceeb yarna laga qaadi maayo kuwan ugu ceebo badanna laga qaadi maaye intan dhexdhexaadka cuyuurta leh baa laga qaadayo de wuxuu haya wain kaanat kullu kaanat anwaacan hadday tahay taana masalo kale wey masalo kale wain kaanat haddii ay tahay anwaacan noocyo kala duwan ka bacnin wa macdin ido iyo riyo ama yadihii arecad buu jiraa ukida waa laga qaadi min ayi noocin nooc kastoo shaaa wuu doono bilqisti cadaalad iyo xisaab baa lagu bixin idih iyo riyihii ma labaatan labaatan baa ma soddon iyo toban bay isu yihiin sidii kii loo qaybeeyey jiradaasu garad bays sidii oo kaleeta isagana u qaybigoy fa yuqaalu law kaanat kulluhaa da'nan dhammaantood idaa hadday tahay kam tusaawi waaxidatu minha mid lamid i imise u dhigantaa ilaa akhiri maa taqadama intay kusoo hortay tii jiraday oo kaleetaa raacin intaas zakadii la qaadi lahaa wey walaa tu'khadu lama qaado xaamilun mid riman lama qaado ninkaan soomaaliga aqoonin ah xaamilun mid uurle lama qaado kudhihi doona sax isu macno wey way rimantahay uur bay leedahay laakin dadka iyo xoolaha loo kala isticmaalaa nin bibisada biyaha ninkii dhihi jiray intaasoo geel url saa darteed soomaalida maxay yidhahdeen hooyada uur bay leedahay iyo way riman tahay afka u kala roon natiijada waa isku mid laakiin dhagto dhagta maqalkeeda iyo afka ka dhihitaankiisa u kala fiican sida waxani waa malab iyo waa matagshini ay u kala fiicanta wanatiijatu waaxida waxaa lagu barayaa labada eray mid walba meeshiisa uu ku haboon yahay baa la dhigaa ninkaa ku tiraahda hooyadaa way riman tahay waan cayd lakin ninkaa ku tiraahda hooyada uur bay leedahay maadan cayn saas darteed markaan ih carabigu waa xaamilu labaduba walaa tuukadu la qaadi maayo xaamilu mid ilmo caloosha kusidoo riman la qaadi maayo walalatii waladat mid dhashay oo ilmo haysatana la qaadi maayo walalfaxlu midka meeshan qoodha ka ahe dibigi iyo wanka sumalka ah iyo awrka baarqabka ahna laga qaadi maayo walow khiyaaru nooca fiifiicanee la jecel yahayna laga qaadi maayo walalmusamanatu tii la cayibiyee la daajiyey lilakli in la cuno wax lagu baanta la doonayeyna waa tan tan soo qabo tan kasoo saarsanaa masaakiinta wax u goyne la dhihi maayo ilaa an yarda almaaliku nin kalihi inuu doono maahan intan waa khiyaaru nabigana iyo waiyaaka waa karaaima amwaalihim buu nabigu calayhi salaatu wasalaam horay usoo yiri waynu isaga waynu isaga dari dabaabkan waxa la kala reeba ma laha hal mas-aluu kusoo gabagabeeyey intaan kasoo hadlaynay in isagoo xoolihiisa leh buu ahaa xoolahayda isku darsaday ka waran xoolaha nool xoolaha nool baa ku jiraa weli xoolaha noolo dad isugu jireen ma isku sakeeyaan iyagu walow kaana hadday tahay bayna nafsayni laba nafood iyo laba qof dhexdood oo min ahli zakaati dadkay zaka ku waajibi jirtee muslim oo xor ah nisaabun hal nisaab bay wadaagaan mushtarakun ka dhaxeeyo min almaashiyati xoolaha ah oo bilkiyadiisaaba ka dhaxaysa ow ayriha aan xoolo nool ahayn waxaan xoolaha noolahayn cinda shaaficiya khulada way gashaaye waxaa dhici karta nisaabkan labada qof milkiyadooda way isku wada leeyihiin milu an waritaahu way wada dhaxleen xoolaha waa looga dhintay say u wada dhaxleen maba ayna qaybsanin sanadkii baa kasoo wareegay ama lacag shirkada ay isku darsadeen bay xoolo ku gateen oo qaab mana aynan kala maranin kala yeelanin taa waa nooc shirkad ah aw ayru mushtarakin tarakin ama shirkad kuma ho ma wadaagaan laakiin way isugu jiraan adna intayda waan aqaan adna intaada waa taqaan daaqsintii iyo xeradiiy waxoogay wiilkii raacaya iyo baynu isku darsanay laakiin nin walba xoolihiisa waa yaqaanaa sumad gaaray uleeyihin bal likulli minhumaa mid kastaba cishruuna shaatan labaatan ari uu leeyahay maalan tusaale ahaan mumayazatan oo laga soocay oo kuwa kale kaga darmanaynin waa ka yaqaanaa arigiisa baadidiisa waa ka fiirsadaa waxay u dhashay isagaa iskale waxay dhintay siday ka dhintaan sumadiisay u leedahay ilaa annahumaa labadooduse ishtarakaa waxay isugu darsadeen wadaageen fi lmuraaxi meeshay xooluhu baryaan iyo xerada waalmasraxi meesha ay ku nastaan xooluhu xerada xoolaha marka laga soo daayo meel ay ku nastaan ay ku fagaagaan baa jirta gaar ahaan xilliga roobkaa xorahee duurka adaana laga cabsanayo xeradaa lagu oodaa kaadidii iyo xaarkii iyo roobkii iyo qoyaankii qaab baa laga yaabaa si fiican usan caawan u fadhiisanin goorta waagu sa u baryo baa ooda laga jiidaa hore intay usoo dareertay banaankaa wada seexdaan xooluhu shirintaa lagaga guraa waa lagu maalaa waa lagu tiriyaa ka maqan baa lagu tabaa ninka xolo dhaqataa waxaan ka sheekeynaya garanaye ereyada magaalada ereyada ila fafayan allahu mustacaan hal maslaxadkaasaa la yihahdaa xooluhu meeshay xerada korkeeda ku nastaan baa la yihahdaa taasi waa xerada habeenka ay baryaan banaankeeda wey hadday ceelka meeshay ka cabaan meeshay ku sabtaan ay fadhiistaan ay tahayna ee sabada ahna alcatan baa la yihahdaa cayn ta iyo nuun walmarca daaqana waa wadaagaan oo daaqsinta lama kala maree xeraday wada maryaan banaankay ku wada nastaan daaqsintana way wada aadaan walmashrabi cabitaanka ceelka ama biyaha laga cabana lama kala leexiye meelun bay ka wada cabaan wa mawdica alxalbi meesha lagu maalo oo ama xerada korkeeda guriga ama ceelka korkiisa hadduu geel yahay walfaxli awrkii awrkii iyo baarqabkii ama kii laboodka ahaa war raaciya qofka raacaya inta haday isku mid yihiin iyo wafii ayriha inta kalaba intaa waa xoolaha nool tilmaanta la keliyey wafii ayriha waxaan inta ahayn oo xoolaha kale maxay wadaagayaan min annaaduuri wاljariidi wاdukaani wa makaan xifd min annaaduuri qofka ilaalinaya naaduurka iyo naadiru xoolahan qof mas-uul ka abaa ah jira wljariini meesha yeyga la yidhaahdo wey beerta marka la gooyo intaan bakaar iyo tumin la gaarin meel sabuulkeeda lagu ururiyaa jira oo dadka beeralayda ah beerta balkeeda ama waa la guri rabaa ama xoolaa lagu sii dayn rabaa siay waardiyu u fududaado beerihii la soo gooyey meelaha la isugu keenaayo qof walba gaar u wataa meeshaasaa jariin la yidhaahdaa wadukaani waa ka aad taqaanaano dukaanku isagu badeecad iyo dhar baa isugu jira labada qof wey wa makaana xifdi guud ahaanba meesha lagu ilaaliyo walow qasnada lacagta la dhigiyo akownka lagu ridaba ha noqotee taasuu leeyahay zakayaa waxay ka zaka bixin zakaata arajuli waaxidi hal qof xoolu uu leeyahay sidood ay uga zaka bixin sakada marka la bixiyana sidii loo kala xoola badnaa baa basantage loogu qaybta qarashkii baxay halkaasaan ku daynaynaa wallahu aclam sala allahu calaa muxamadi waala alihi wasaxbi wasalam